كل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxa aynu ku dhex jirnay suurat lbaqara tafsiirkeedii waxaynu ka bilaabaynaa aayada boqol iyo sideed iyo toban boqol aanku aad buu u radiyaa ama u deedifeeyaa nimanka gaalada ah iyo shubahaadkooda macnaha waxa ay ku soo dhex tuurayaan ummadda islaamka taasoo dee haddii aan la deedifayn oo xaqa aan la bayaaminin dadka qaarkood inuu ibliis ku qurxiyo ay dhici karto ibliis waxaynu soo aragnay nimankii yuhuudda ahaa iyo nasaaradii islaweynta ahaa ayaa waxay yidhaahdeen janno geli maayo cid annagaa mooyaane yuhuudduna waxay yidhahdeen janno wuxuu noo gelayaa annaga kiristankuna saasay yidhaahdeen aayaddanna halka horey ku cadfantay ku xidhantay cadaf haddii la idhaa wa qaala waxay yidhaahdeen buu lahay alladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan aqoonba lahayn een waxba garanayn ee juhaasha ahaa lowlaa yukallimuna allah muu ilaahay nala hadlo aw ta'tiinaa aaya ama ay noo timaadda aayad nalagula hadlayo inuu nebigan ilaahay soo diray kadaalika sidanoo kale qaala aladiina min qablihim kuwii ka horreeyeybaa caynkan yidhi kuwii kuwan ka horreeyey iyana noocanunbay u hadleen mila qowlihim bay idhaahdeen hadalkoodanoo kale tashaabahat waxay isu egaatay quluubuhum qalbiyaashooda aragtiyahooda iyo hadalkoodu waaba isku midba innaa arsalnaaka buulahayn qad bayannaa waannu caddaynay al aayaat aayadaha waxaannu qolo yuuqinuun rumaysanoon dafirsanayn innaa annagu baa ilaahay uhi arsalnaaka waannu ku dirnay nebi maxamedow anaa ku soo diray baa ilaahay bilxaq xaqaan kugu soo diray bashiiran adigoo u digaya wanaag falaha wa nadiiran adiga oo u digaya dadka xumaan falowgaa ah. walaa tus'alu lagu weydiin maayo can asxaabi aljaxiim naarta jaxiime la ydhaahdo kuwa la saaxiibkee doortay maxay u galeen lagu odhan maayo walan tardaa raalli kaa noqon maayaan baa ilaahay uhi canka adiga alyahuudu waannasaaraa yuhuud iyo kiristanku lagama yaabo inaad raaligeliso xataa tatabica jeerood raacdo millatahum diintooda iyo aragtiyahooda jeerood raacdo qul waxaad tidhaahdaa deedifeeyo gaashaanka ku dhufoo inna huda allaah ilaahay hanuunkiisa iyo diintiisu huwa alhudaa keligii umbaa hanuuna ee hanuun idinku idinkuma haysaan in ittabacta haddaad raacdo nebi maxamedow ama qofkii mu'minka ahaayow ahwaa'ahum rabitaankooda haddaad raacdo bacda aladii kii dabadii jaa'aka kuu yimidoo min alcilm cilmigii iyo waxyigii ilaahay uu ku siiyey kadib haddaad nimankaa ah waxay aaminsan yihiin iyo rabitaankooda raacdo maa laka kuuma sugnaaninoo heli maysid min allaahi ilaahay xaggiisa min waliyin weligu waa cid ku difaacda markuu ilaahay ku doonayo walaa nasiirin cid kuu hiilisana heli maysidoo hadduu ilaahay ku saaro ciqaabkiisana wax kaa dulqaadaa ma jiro dad iskuma jiree alladiina kuwii baa ilaahay uhi aataynaahum aanu siinay alkitaab kitaabka kuwaanu siinay towraad ee ka run sheegayay ama ba aanu siinay yatluunahu way akhriyayaan qur'aanka xaqa tilaawatihi akhrintiisa dhabta ah akhrintii loogu talagalay wanaagsanayd bay akhriyayaan ulaa'ika kuwaasi sida fiican qur'aankii u guddoontay yu'minuuna bihi way rumaynayaan qur-aanka akhrin iyo rumaynba way isku dareen xigmaddii loo soo dejiyey bay garteen waman yakfur bihi cidda qur'aankan ka gaalowda ee diidda kitaabkan fa ulaa'ika kuwaasi humul khaasiruun iyagaa guuldaraystay oon khayr u hadhayn ilaahay baa saa uu nooga warramay subxaana qur-aanku in fara badan buu ka warramayaa khalqiga iyo qaybaha ay leeyihiin isaga mar marle waxba kuma seeganaa oo dee wuu ogsoon yahay laakiin qiimaynta uu saaraya waxa weeyaan waa arrin innaga laynagu hanuuninayo dadkan caalamka ku wada nool ama isku jinsiyadaha ama isku abtirsiimada ah ogaada qolana waa qolo ilaahay oo ilaahay ogola addoommow ah dadna shaydaan baa heeriyeeyayoo dhaqankoodu waa noocaa ah. ki tilmaamaha lehee sidaa u dhaqmaa ilaahay wuu ka cadhaysiiyey ka sidaa idhaahdee ficilkaa samaynaya ilaahay wuu raalligeliyey marka warbixintan ilaahay ummadda uu ka samaynayaa waxay sheegaysaa maadaama ummaddani ay tahay tii diintan iyo qur-aankan loogu galay dee qur-aankii inuu noqdo kii hagi lahaa qur-aankii inuu noqdo kii sixi lahaa dhirta iyo buuraha iyo qur-aanka looguma talagale basharkanaa loogu talagalay iyo noloshooda inuu saxo markaasaa lagu miisaamaya keebaa kitaabkii u dhow keebaase kitaabkii ka durugsan ka kitaabkii u dhowe laabta gashadee gudoonta ilaahay buu ku xidhiidhay ka kalena ilaahay buu ka goostay saa darteed baa uu kala dhigdhigayaa qur-aanku ummadaha iyo mawaaqiftooda iyo maqaaladooda iyo aragtiyahooda ilaahay baa wuxuu idhi waqaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukalimuna allah kuwii aan cilmigalaba lahayn baa yidhi ilaahay muu nala hadlo aw taatiina aaya ama aayad inoo timaado inuu qur ilaahay xaggiisa ka ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo diray muu idhaahda ilaahay waa kaasoo rasuulkaygii waa kaasa rumeeya qur waa kaasa rumeeya muu ilaahay nala hadlo wa arina allaha jahra jahratan natusi oo aan ilaahay aragnadii oo kale weeye sideedabana iimaan la'aantu iyadaa xishood la'aan iyo edabdarro iyo aflagaadaba leh saasay nimankaasi yidhaahdeen waa hadalkii carabta kadalika qaala aladiina min qablihim mila qawlihim kuwii ka horreeyna sidanay yidhaahdeenoo dee carabta maxaa ka horreeyay yahuud iyo nasaara iyaguna sidanubay yidhaahdeen ama kuwii ka horeeyey markay suuradu soo degaysay mushrikiintan hadlaya mushrikiin kalea kasii horrayse iyaguna isku hadalunbaha tashaabahat quluubuhum hadalkoodiibaa isjaba qalbigoodaa isjabhay manaa qalbiga nasku wuxuu cayimayaa qofku ama qalbigu ka xumaadaa ama ka wanaagsanaadaa qofka maqaalkiisu dee fikirkiisu kasoo fulaya fikirkoodaa isjabhay baa ilahay marka qur marar badan buu ka warramay nimanka iyo hadalladooda waidaa jaa'atum aaya qaaluu lan numina xataa nu'taa mila maa uutiya rusulullah rususha waxyigii la siiyo kalaanu doonaynaabay wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yambuucan markaad dhulka ila biyaa ka soo butaacisun baan muxamedow ku rumaynaynaa wa qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana lowlaa unzila calayna almalaa'ika aw naraa rabbana laqad istakbaruu fii anfusihim wacataw cutuwan kabiira ama ilaahay aan aragna ama malaa'igtiisa markhaati baad u baahan tahay bani aadam ka weyn bay idhahdeen subxaan allah qad bayana alaayaati liqowmin yuuqinuun aayadaha waxaan u caddeeyey ciddii yaqiin leh qof yaqiin baadi doonaya iyo xaq waxuu ku qanaco nebi maxamed waa la siiyaa calayhi salaatu wasalaam oo mucjisaada ilaahay baa qanciyey nabigo inaanu cid kale hadalkeedu habranin laakiin uu ku socdo siduu ilaahay u soo diray innaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wanadiiran xaq baad wadataa xaq baan kugu soo diray anaa ku markhaatiya sifaadkaaguna waa inaad bushaaraysiya inaad dadka kii ku raacay waad u bushaaraynaysaa kii ku diiday waad u digaysaa sidaa weeye tilmaantaadu walaa tus'alu can asxaabi aljaxiim sidaas weeye bidami taai cala alkhabar siday u badan yihiin quraadu waa sida misxafku dhigayo oo ficilkuna inuu majhuul yahay macnaheedu waxa weeye asxaabuuljaxiim marka aakhire ilaahay uu soo joojiyo qofna dee qof kale la weydiin maayo wixii uu galae adiga la weydiin maayo dadka naarta galay oo lagu odhan maayo maxay u rumayn waayeen maxay halkaa u mareen maxay naarta u galeen ma jiro adig baa kuu markhaati fura inaad u gaadhsiisay oo bashiiran wa nadiiran ammaanadii waad gaadhsiisay wey markaa lagu waraysan maayo oo lagu ciqaabi maayo taa kuma taallo adiga muxuu rumayn waaye marka halkaa waxaa ka muuqanaya innaga waxay nala gudban gaadhsiinta ummadda dadka diinta la gaarsiiyo rasuulkaynu ku daba soconnaa calayhi salaatu wasalaam sida ugu quruxda badan in loo gaadhsiiyo loo hagar baxo ammaanada la guto laakiin midhaha soo baxaya ilaahayba haya subxaana in dadku ay intaasi rumaysay iyo saa doonaysa inay u dhacda iyo maya midhaha soo baxaya ilaahayba haya saa darteed buu nebigu ka waramay calayhi salaatu wasalaam nebiyaal badanoo ilaahay uu soo dirayoo qaarkood in yaroo goosan xan dadka raacday qayb mid kale laba raaceen mid kale mid raacay mid kale nabiga la tusiyeyba maalintii ilaahay ambiyada aragsiiyey iyadoo siduu u socday aan ciba soo raacinba min allaahi arisaala wa cala rasuuli tabliiq wa calayna tasliim ilahay risaaladuu soo diraya rusushuna way gaadhsiinayaan iyo ciddii saalixiinihii dadkuna waa inay u hogaansamaan walaa tas'al can asxaabi aljaxiim ayaa iyaduna jirta oo maaragtay tas'al waxa weye markaa ficilkii daamar buu noqonaya tusal weeye imika laakiin tasal baa jirta macnihii markaa uu isbedelaya hadduu ficilkii amar noqdo ha waraysanin asxaabuuljaxiim oo ha odhanin maxaa loo ciqaaba ilaahayow ka daa ilaahay ilaahayow naarta ka soo saar ilaahay ilaahayow hebel sidan u aha ma taallo kol hadduu yahay qofkaasi la haysta ilaahay ood ka hadhaysa walaa tastaclan asxaabi aljaxiim haddaba ilaahay waxa uu in badan inoo xusay qur-aanka dhexdiisa suuradahan horena aynu ku soo arkaynay niman yahuud iyo nasaare la ydhaado caalamka wareeriya oo isla weyn oo waxaan ahayn isu haysta oo shaydaanku afuufay kuwaasi xarbi bay kula jiraan dadka muslimiinta dagaal dagaalkaasi marba heer buu taagan yahay mar afkuu taagan yahay marna gacan buu tagaa talo maxay nagu colaadinayaan ma dhul aynu ka haysanaaba ma dhaqaale aynu ka haysanaaba ma ee asalka dagaalkan ayaa ilaaha uu sheegay inuu xarbigani caqadiyay hada alxarbu bayna alkufri waliimaan wa alkufaari wlmuslimiin wa alyahuudi wاlnasaara min janib wlmuminiina ayضa xarbun caqadi inuu yahay dagaal diineed baa ilaahay uu ka warramay asalkiisu waa halkaa ee marna wuu soo yar neefneefaa oo taa way ka sanqariyaan marna way qariyaan oo waxay idhahdaan mee dadku diimahooda waa u xore annagu diimaha iyo uma jeedno ayay idhahdaan laakiin wuu ka soo neefneefayaan ilaahay baa wuxu uhi walan tardaa canka alyahuudu walanasaara xataa tatabica millatahum ilaa aad diintooda raacda yuhuud iyo nasaaro kaa raalli noqon maayaan qofkay idaacadooda ka ammaanayaan qofkay buunbuuninayaan qofkay boos weyn u dhiibanayaan qofkay dhaqaalo siinayaan qofkay taageerayaan waa kalsooni inay jirto markay u yartay qofkaa lagu kalsoon yahay inuu diintiisii ka tegayoo haduu doono ta nasaaradaba yuu gaadhine meel dhexe horta marayo markaasaa loo soo yar xeebanaya xataa tatabica milatahu saasaa ilaahay wi marka milada laftigeedii dee waa tii aynu soo aragnay inay wax bedbedeleen oo waa iska rabitaanu oo waa kaa ilaahay marka hawaabaa ku tilmaamay walain itabacta ahwaa'ahum hawa macnaa milada laftigeediiba maaha diin saxahoo dhawa baybalkiiyo tilmuudkaba haddii la idhaahdo waa rabitaanu xagga kolba ay ula dhaqaaqda hawada xataa tatabica milatahum markaa dadka muslimiintii in fara badan bal inay nimankaa iska busteeyaan sharkooda oo ay xoogaa xadhigga yala dabciyaanoo oo muslimka qunyar socodka ahe ay sheegaan ay noqdaanoo heshiisyo iyo si tacaawun u jiro oo waxaasoo dhanoo ay iska yeelaan maya way sii dhaafaysa way sii dhaafaysa dee waa maanta muslimka dhexdiisii waxay ku hayaan ilaa shuuciyadii cidda asaastay asalka u ahayd waxa weeyaan iyaga weeye marka si taariikhda si dhaba loo eego waaya ilaahay baa wuxuu uhi qul inna hudallaahi huwa alhuda cilm albalaaqa waxaa loo yaqaanaa fiihi alxashr waa arrin kooban weeye inna huda allaah hanuunka ilaahay oo diintiisa ahay huwa keligii ayaa alhudaa ah hanuunka ilaahay umbaa hanuuna iyagu milad ha idinku yeedhaanoo mabaadi ha idinku yeedhaanoo dimuqraadiyad ha sheegaanoo wixii ay daldali jireen faraha badnaa ay xayaysiin jireen haba wadeene hanuun waa ka ilaahay baahay kii doonaya inuu hanuunow hanuun waa ka ilaahay kii doonaya inuu hallaabana hadalkeeda daah iyagu maxay hayaan talow dee waa hawaa hawadu waxa weeye waa dareenno masaalix ku salaysan oo sida dabayshoo kale kolba dhankaaga imanaya ilaa hawadu waa noocaas walain itabacta ahwaahum bacda aladii ja'aka min alcilm haddaad hawadooda raacda iyadoo cilmigii kuu yimi aad hayso qof yo muslimka ahi maa laka min allaahi min waliyin walaa nasiir ilaahay baa kuu gurmaday oo nicmadii u weynayd ummada siiyey oo cilmi buu ilaahay siiyey samaawi oo ah oo rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam loo soo dhiibay markaa kaa haddii aad iskaga baydho qof yahow ama ummad yahay oo iyaga raacdaan dee ilaahay xaggiisa wax idinka difaacayaana ma jiro weligu waa difaaci nasiirkuna waa cid idinka dhicinayaa ma jirto macnaheedu waxa wey arrintu labadaasay taagantay wax nusnus la yidhaahdaa ma jiro haafanhaaf wax la yidhaahdo ma jiro oo madaadida talfiiq lagu samaynayo iminka yidhaahdaan altawfiiq bayna aladyaan in la isku yara sawasaweeyo diinaha maaragtay si aan waxba muran iyo jaafaajiriqiy waxaas yaraado baasha la wada jeediya adduunyadoo la iska cuno in laga yareeyo muranka oo intanoo wadaad la ysu keeno intanoo doobashir loo qabto oo laysku yaro maslaxadada ilaahay wuxuu tilmaamay in iyaga iyo gaal iyo ilaahayna la kala dooranayo ilaahay fii sabiili alxaq wa fii sabiili daaquut labadaasuu qur tilmaamaya wa imaa wa imaa wax u dhexeeya ma jiro munaafiqiinta isku dayayo ilaahay baa soo qabtay markii ay is idhaahdeen kana la yarwada kana la yarwada ayaa ilaahay wuxuu uhi bayna dalik labadii aan isqabanayn dhexdooda isaa u wareegay xagganna ma jiraan xagganna ma jiraan laakiin xaqiiqada kolka la eego dee xagga uu ku tirsan yahay waa xagga ilaahay uu ku abaalmariyu uhi ina almunaafiqiina fi darki alsfali min annaar marka taa in lagu baraarugo ayaa muhiima gaaladu marka ay dadka miisaamayaanay ogaadaan qofka diintiisa ka run sheegaya <clears throat> iyo kale waxay u hanweyn qofka diintiisa ka run sheegaya Eh, ku adag mabdihiisa eh, ay ka dhab tahay way ku tixgelinayaan laakiin markay ogaadaan mid kalsooni darra ay hayso laa yafiqu binafsihi wala bidiini aan ah, naftiisa iyo diintiisa ku kalsoonayn inuu yahay kaas waa daciifulcaqliga waa dacafnaas waaya ilaahay wuxuu ammaanay haddaba kuwa ka run sheegaya cilmigii ilaahay uu keeno wuxuu hi aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawati kuwaana kitaabka siina waxa ahriyaan akhrintiisii dhabta ahay waa kuweetalow kuwaas ahlulkitaabka intoodii muminiinta ahayd waa lagu fasiray ilaa yuhuudda qaar baa ka islaamay kiristankana qaar baa ka islaamay kuwaas ayaanay badnaaninbee qur-aanku uu diilayaa inuu kuwaa ku dhex daro cadaaladuu dar waxaa ka min ahlilkitaab waxaa ka mida qaar kitaabkoodii si wanaagsan u ahriyay oo ka run culimada qaarkoodna waxay ku tegayaan sida qataata kale kuwan ilaahay u ammaanaya waxa weye mu'miniintii iyo asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam yuhuud iyo nasaare hadday caynkaa noqdeen aladiina aataynaahum alkitaab qur'aankan kuwaanu siinay baa ilahay uhe mu'miniintii yatluunahu xaqa tilaawati akhrintiisa dhabtaabay akhriyayaan ulaa'ika yu'minuuna bihi kuwaas waanay rumaysan yihiin qur'aanka kariimka ah saasaa ilaahay subxaanah wa tacaala ugu ammaanay <clears throat> marka akhrinta dhabta ah dee ma aha oo keliya in si qurux badan oo tajwiida un loo ahriyo iyadoon cadalfal jirin akhrinta dhabta ah markii ay fasirayeen salafku waxa ay ku fasireen macno aad iyo aad u xeel dheer oo ah qofkan inuu camalfal dhaba la yimaad ibn mascuud waxa uu leeyahy wladii nafsii biyadihi ina xaqa tilaawatihi an yuxila xalaala wayuxarima xaraama wayaqra'ah kama anzalahu llah walaa yuxarifu lkalima can mawaadici walaa yata'wal minhu shayan calaa kayri taawiili waa qofka xalaashiisiiyo xaaraamtiisa qur-aanka tixgeliyey ee xaaraanta iskaga fogaaday qur-aanku uu ka digayo waa qofka kelmad walba halkeedii ku ilaaliyey waa qofka wixii qur-aanka mutashaabiha aan awilin almuhim waa cidda ku camal fashay wey waman yakfur bihi fa ulaaika hum lkhaasiruun yaa bani israa'iila baa ilahay reer banu israa'iilow udkuruu waxaa xustaan nicmatii nicmadayda xusta baa ilaahay wuli allatii ancamtu calaykum nicmadaasoo aan idiin nicmeeyoon idin siiye xusa wa annii anugu fadaltukum inaan idinka dheeraad siiya cala alcaalamiin caalamiintoo dhan inaan idinka dheeraad siiya caalamiintii wakhtiga ah bal taana dib u xusa wattaquu yowman baqda ka walaaco ka warwara laa tajzii aanay abaalinaynin nafsun nafi an nafsin naf kale shayan an waxba aanay ka bixin karayn naf la haysto nafina waxba kama bixin karayso walaa yuqbalu minha lagama aqbalayo naftaa la haysto cadlun madax furasho walaa tanfacuhaa shafaaca ergana waxba uma tarayso walaa hum yunsaruun loona hiilin maayo ilaa sagaashameeye aayadood ama in sagaashan ku dhow oo aayadood waa qadar la odhan karo saddex meeloodoo meel suurada weeya ayaa ilaahay uu ka soo warramuu soo dhigdhigay xaqiiqada reer banu israa'iil mid hore iyo mid dambeba marka ayaddana u dambaysa kisadii isku xidhiidhsanayd reer banu israa'iil oo khatartooda ilaah ummadda uga digay u barayayna waxa ay yihiin yeedhmadaasa ilaha u yeedhay kuwoodii hore kuwii dhexe iyo kuwa imikaba nicmadaydii xusuusta baa ilaha uhi bal idinku waa gaalowdeene ina inuu wax idiin tarto inaa soo noqotaan udkuruu nicmatii allatii ancamtu calaykum dadka muminiinta kolkuu ilaahay la hadlayay waxa uhi yaa ayuha aladiina <clears throat> aamanuu dkuru llaha dikran dadka muminiinta ah ilaahay xusa eh, xus badan kuwana waxa ilaahay u idhi udkuruu nicmatii allatii ancamtu calaykum nicmadaydii xusa muminiintana ilaahay aniga xusa buu waxay leeyiin latiifada ku jirtaa waxa weeye nimankani waa cabiid dadka qaarkood waa cabiidulmuncim dadka qaarkoodna waa cabiidunicma qofna ilaahay buu addoon u yahay qofna waa addoon adduunyo marka nimankani maadaama baasan adduunyada ahuun ah, iimaankoodu yahay iyada afgaranayaan bal ilaahay adduunyada idin siiyay wuxuu idin siiye eegoo ku xusuustaba ilahay u leeyahy bal nicmadan ilaaha muncimkii nicmadu idin siiye nicmada eega si aa muncimka u garataan saa darteed baa uu yidhi udkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum waxaa xustaan inaan idinka dheeraa siiyey in caalamka ka mid ah arrintan kuwa lagula hadlayaa waxa weeye kuwii nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam kuwa nicmadan iyo dheeraadkan la siiyeyna kuwii wakhtigii nebi muuse ahayd iyo ambiyadii hore macnaheedu waxa weye fadliga aabbaha la siiyey adna waa laguu sameeyey haddaad aabbaha la mawqiftay luqadiissidii loola hadli lahaa baa lagula hadlayaa saasaa ilaha waxa uu ku soo gebagabeeyey rabbi nimankan adduunyadu jiidata ee cabiidu dunyaa noqday inuu aakhiro xusuusiyo qur aad buu ugu waaniyaa dadka aakhiro insaankana haddii qalbigiisa aakhiro laga waayo ayaan daro ayaan daro a haysataa lidaalik ayaa qur-aanka marka la isku dara cala alilaaq aayaddii ugu dambaysay waa aayad hadlaysa sida tani u hadlayso <clears throat> wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun aayadda suuratulbaqara akhirkeeda aynu ugu tegi doonno insha allah wataquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shayan waa waxaa ka cabsataan maalin aanay nafi naf kale waxba ka gudayn hadee naf la haysto oo wax loo haysta ay ku gaboodfashay naf ka daberi karaysaa ma jirto macnaha halkan nasku wuxuu tilmaamayaa haddii qof adduunyada la qabsado siyaabi loo maarayn jiray inaan halkaa lagu hayn aakhiro kii la qabsaday waa la qabsaday ilaahay cidi ka furfuri mayso waa haysta la maaraynayn marka qofkan isaga ah hadduu wax ka bixinay laga bixin maayo walaa yuqbalu minha cadmi kan la haystahay hadduu yidhaahdo bal madax furasho ha layga qaado oo naarta ha la iibiyo ama xabsigeeda ha la iibiyo sidiifkii ka dhici jirtay maya cadlig waa madax furashana ma jirto walaa tanfacuhaa shafaaca ergana ma jirto ergadu aakhira way jirtaa laakiin kaan ilaahay ogolayn cidina jiirhsiin mayso walahum yunsaruun waaya <clears throat> waid waqti xus nebi maxamedow ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima nabiga loodhan jiray rabbuhu ilaahiisibaa imtixaanay muxuu ku imtixaanay bikalimaat waxyaaba u faray ma'muuraat fa atammahun wuu dhammaystiray imtixaankaa uu gudbay qaala markaa ilaahay baa wuxuu yidhi isagoo abaalmarinaya innii anugu jaaciluka linnaas dadka waxaan kaaga dhigayaa nebi ibraahimow imaaman mid madaxu ahoo hoggaamiya qaala nebi ibraahim baa isri jaaniska ka faa'iideeyo wuxuu idhi wa min durriyatii ilaahay ubadkaygan ah ilaahay imaamyaal ka dhigdee qaala markaa ilaahay wuxuu idhi laa yanaalu gaari maayo cahdii madaxtinimadayda iyo balantayda aan kula ballamay hogaamin ummadeer cid aaalimiin dulmifalayaasha uma dhiibayabaa ilahay imaamnimada iyo hogaaminta waid wakhti xus jacalna aanu ka dhignay albayta kacbada loo tukado mathaabatan meel lagu soo noqnoqdo ayaanu linnaas dadkii uga dhignay mathaabatan linnaas dadkii baanu uga dhignay meelay ku soo noqnoqdaan wa amnan nabadgelyona waa uga dhignay watakhiduu buu ilahaydhi waxaa ka samaysataa min maqaami ibraahiim nebi ibraahim halkii uu ku tukaday halkii uu istaagay musallaa meelaa ku tukataa wacaahidnaa waxaannu amarnay ilaa ibraahima wa ismaaciil labadaa nebi waxaanu amar ku siinay an dahiraa nadiifiya baytiya kacbadayda lidaa'ifiin kuwa dawaafaya u nadiifiya waalcaakifiin kuwa ku cibaadaysanaya fadhiga fadhiga halkaa u nadiifiya wa rukaci sujuud kuwa rukuucsan ee sujuudsan u nadiifiya baa ilahay marka la eego munaasabada labada qiso inta faraha badana ma afhamna ama ynaa fahmine koley sida qaalibka oo laga yaabaa inay munaasabaad leeyiin aayaad iyo qisasku <clears throat> qisadii reer banu israa'iil iyo sidii ilaahay ugu baanay subxaana iyo wixii uu ugu jawaabay iyo xaqiiqadoodii baynu soo qisadii nebi ibraahim baa ku xigta oo aayaddan dhowrka aayadoode soo socda sababtu waxa ay tahay bay leeyihin culimmadu saddex qoloo gaalo ahaayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam eryadii markii hore uu ka soo baxay ama dacwadda uu ka faafinayay ka agdhowaa ayaa qolo waliba ku xoqatay nebi ibraahim nimanka mushrikiinta la idhaahdaa waxay idhaahdeen nebi ibraahim annagu ahaa kacbadu dhisaanu joognaa annagiibaa weli ka xoghayna <clears throat> waxaanu ku abtirsannaa nebi ismaaciil dee waa annaga nebi ibraahim haddii cid la tirsanayo waay yuhuudda iyo nasaaraduna waxay idhaahdeen may annaga awlaaddiisiiya isaguna anagu aha annaguna isagaanu nahay qolo waliba sidaa ayay nebigaa isugu idaafaysa dabeedna ilaahay waxa uu tilmaamay dadku siday isu qabanayaan inaanay ahayn siday isu dhaleen iyo siday isugu abtirsanayaane inay yihiin sidaa isugu mabda yihiin iyo nidaamka kulminaya abtirsimadooda xaqiiqadaa ilaahay agtiisa waa taa nabi ibraahim alayhi salaam waa ambiyada ugu fadli badan ayuu ka mid yahay ilaahayna ugu jecel yahay magacyadiisuu ka yahay magaca laydhaa khaliiluraxmaan saaxiibkii ilaahay inuu yahay haddana dadkii ka farcanaa dee yuhuuddan iyabaa ka mida layidhi malcuuniina aynamaa uqifu meel kasta istaagaanba allaha nacdalo aynu soo marayn marka abtirsiimo haddii iimaan la waayo inaanay waxba anfacaynin ayaa nasku cadcadaynaya nabi ibraahim calayhi salaam cidda ku abtirsanaysa ee taageerayaasha u ah xigtada u ahi waxa weeye marba qofkii islaama marba qofkii fii sabiili alxaq iyo diinta islaamka ku taagan saa darteed ibraahim waxa xigta u ah taageerayaal u ah, sheegan karaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa iyo had walba dadkii mu'miniinta ah markaasaa manhajkiisii ilaahay uu soo bandhigay manhajka ayaa waafaqsan sidaasuu ahaa sidaasuu ahaa sidaasuu ahaa waxaasuu sameeyey amarka ilaahay saasuu qaatay inta ayaa waafaqsan ma yahuudiya nasaarada mise nbigii asxaabta me nebigii asxaabta halkaasaa lagu kala haay markaa markhaati weyn oo ilaahay baa ka dhacay subxaana marka munaasabadu sidaasay u socota nebi ibraahim ilaahay wuxuu ku imtixaanay kalimaad waxyaaba lagu yidhi la amray markaasuu dhammaystiray markhaati ka weyn maadarka ilahay baa u markhaati furay subxaana imtixaan baan ka qaadayoo si qurux badan buu u baasay buu ilahay aayad kale waxay leedahay suuratu najmi ku jirtaa wa ibraahiima aladii waffaa ibraahiim ayaa ilahay u xusay waffaa cinwaankiisu waa ka dhammaystiray wixii laga doonayay kuwani miyay dhammaystireen oo abtirsanayeele waxa anagu yahay maya waxalla waxay fuliyeen ma jira waa kaa ilahay soo fadeexaday kasoo warrana waxa isweydiin leh maxaa kelimaadka la faree u dhammaystiray aan kaga dayanno Eh, inagana ilaahay nagu jeclaade maxay ahaayeen qaarkood halkana ilaahay ku sheegayoo oh, dee waxyaabahaas soo socday aad arki doonto baydka dhis la yidhioo sidaa yeel oo nadiif iyo ummadda xaqa ugu baaqoosa waxyaabaha qaarkood way soo socdaan qaybna qur-aankaa kala duduwan waxyaabihii nebi ibraahim lagu imtixaanay ayuu xusay oo waxiid fii nawci isagu uunuu la gaaryahay oo aan cid kale lagu imtixaanin waxaa lagu imtixaanay naftiisa waa lagu imtixaanay ubadkiisa waalidkiisa wadankiisa intaba waa lagu imtixaanay intabana imtixaankoodii uu ka soo baxay naftiisaa lagu imtixaanayoo dee waxa maxkamad baa la soo taagay markaasaa la sida ugu xunaynuu dilna dabeedna kafad baa la saaray waxaa lagu warfiyey dabbaxaya ayaa bartanka loo dhigay manuu barooranin manuu qaylinine halkaa isagoo saaran buu malakul jibriilin maxaan kuu qabta ilaahay ilaahay wuu arkayaa buu mar hadduu ilaahay arkaya adiga kuuma baahna xasbi allah wanicma alwakiil dee dabkii unbaa u noqday uun doog iyo firaash iyo meeluu ku raaxayso qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim dabkii saasaa ilahay u qaboojay imtixaankii naftiisu ka soo baxay ku dhacdae la yidhi inankaaga mudakarka ah ee kula jaan qaadaya ee garabkaaga socda soo qaboo gowrac intood soo qabata jiifiyo welibana u sii sheeg iyana waa imtixaan kale kala tasho inanka suuratu saafaad baad ka ahriyaysa markii uu jiifiyo mindidii u diyaariyey wafadaynaahu bidibxin cadiim shay la gowracayo oo xayawaana ilaahay u diyaariyo iska kala dhaqaajiya baa layidhi labadii inaan isqabsaday ilaha isgeesi ilahay ma xile <laughs> iska kala dhaqaajiya inankiina dhan buu dhaqaaqay odaygiina dhan kii mididaa loo diyaariyay inankamuu noqona shay kaleu noqday eh, oo maaragtay ilahay u diyaariyo waxaa lagu imtixaanay aabihii oo layidhi xaqa u sheeg oo odayga isla hortaag oo odaygu waxa uu kaa doonayo dhan ha ka yeelin dabeedna in badan buu suuratu eh, maryam saad bilowgeeda ka ahrin karaysa yaa abati yaa abati yaa abati aabbo aabbo aabbo buu leeyay markii uuse soo taagaybuu odaygu mastaafur buu ku qoray araaqibun anta can aalihatii ya ibraahiim lain lam tantahi laarjumannaka wahjurnii maliya ah, ma ilaahyaashaydii baad iminka ka hor timid buui soo socotay dhaqankayaga iyo diintayadiiy waxaa oo dhan haddaad cagadhiga weyda mastaafur baad ku qoranta wuu mastaafuriyey dalkiisiina saasuu kaga ambabaxay nabigaasi xataa nafsii markuu ilaahay ku imtixaanaya xadiid saxiixo bukhaari ku sugan wuxuu nabi maxamed xuseen calayhi salaatu wasalaam ilaahay amar buu ku siiyey nebi ibraahim waxaa la waxaan addoommahayga u jideeyay ilaahay u shayga la ydhaahda gudniinka geedka rag laydha ama inan rag gudniin baan u jideeya u bilow nebi ibraahimo isagoo siddeetan jira ilaahay macaynkaasaa gudin buu qaaday dabeedna gam dirqu ku baxsaday odaygu <laughs> halkaasaa xadiidkaa saxeixa gudniinka raggu daliilkaa saxeixa buu leeyahy waaya imtixaankay ka tahay manaa siduu amarka ilaahay ugu degdegayay iyo wax kale oo badanoo dee qur-aanka kariimka ah ilaahay uu ka waramay fa atamahun wuu dhammaystiray markuu haddaba qofku ka soo baxo amarka ilaahay iyo ilaahay waxa uu ka doonayo ee imtixaanka cajiibka ah uu gudbo wuxuu xaq u yeeshay diin iyo dunyaba in madax looga dhigo wuxuu xaq u yeeshay inuu ilaahay muqarabiinta ka dhigo wuxuu xaq u yeeshay inuu noqdo namuudaj iyo tusaale lagu daydo oo cid waliba jeclaysato markaasaa ilaahay abaalmarintan uu siiyey haddaba qaala innii jaaciluka linnaasi imaaman imtixaankii kolka ka soo baxay baa ilahay uhi waxaan kaa dhigaya imaam imaam dee ummadda u imaamo weeye waa imaam diineed kol hadduu imaam diineed yahay mid duunyana wuu yahay oo muslimku ma yaqaano diin iyo dunya la kala saaroo la idhaado kaasina diintu madax ka yahy kaasina dunyadu madax ka yahay way waxay ilaalinaysaa diinta diintiina dunyada ilaalinaysaa kadalik dowladnimadiina waa lamid saasaa ilaahay u doortay nebiga nebigu waa nabi naxariis badan wixii uu naftiisa la jeceliyo ehelkiisa iyo ubadkiisa ka bilaabayaa gurmadkiibuu ayuu doonay inuu la gaadho iyo khayrka iyo jaaniska ubadkiisa iyo qaala wa min duriyati ilaahay ubadkaygana imaamyaal ka dhig umadkaygana imaamyaal codsigaasuu soo jeediy ilaah adiga ka aqbalo waa kaa gudoomeye ilaahay duriyadaydana imaamyaal ka dhig macnaa waa eray si kooban oo fasaaxad leh wuu u soo dhigay ilaahayna muxuu yidhi qaala laa yanaalu cahdii aaalimiin imaamnimadaydaaas iyo hogaamintaydaa iyo madaxtinimada aan iyo khaliifnimadaasi gaari mayse daalin marka codsigiisi miyaa la aqbalay mise waa la diiday haddii adiga la weydiiye imtixaan lagaaga qaado dee durriyadaydii buu yidhi ilaahay oo imaamyaal ka dhig ilaahayna muxuu ugu jawaabay meed daalin kama dhigayo imaam adiga imaam noqota duriyadaada daalin kama dhigayo imaam macnaheedu waxa inta daalimiintaa waan diiday marka hore inuu duriyad dhali doono waa jirtaa alla usii sheegay inay qaybsami doonaan baa ku jirta qaybta daalimiinta ah inaanay ilaahay dheef xaggiisa kulahayn iyo calaf ayaa loo sheegay taa macnaheedu waxa weeye kuwooda mu'miniinta ah ee muqsidiinta iyo caadiliinta ah imaamnimadooda waan ogolahay macnaheedu codsigii waa la ogolay laakiin waa la saxay ilahay codsigiisi wuu aqbalaye wuu saxay sidaana qur'aanka aankaa caddaynaya ah, meelo fara badan baa qur'aanka ilaahay uu ku sheegay subxaana in loo aqbalay nebigaa wajacalnaa fii duriyatihi nubuwata waalkitaab fa minhum muhtadin wa kaiirun minhum faasiquun ubadkiisii waxaanu ka yeelnay eh, nebinimo ah, iyo kutub oo loo aqbalay way codsigiis <clears throat> marka halkaa aayadda waxay ka faaidaystaan culimadu oo daliil ay usoo qaataan culimada ka hadla siyaasada shareecadda in aanay daw iyo gartoon ahayn in dadka muslimiinta daalin madax looga dhigo oo qofka muslimiinta madaxda u noqonayaa manaasibtooda kala duwan waxaa asal u ah cadaaladda ilan maxaa ka soo horjeeda dulmi cadaalad baa ka soo horjeeda daalinna caadil baa ka soo horjeeda marka shuruudda masuulka qofka u noqonaya muslimiinta waa inuu qof lagu soo xulay cadaalad cadaalad waa in lagu soo xulaa haddii kale ma qabanayso way ka siidanaysa waaya <clears throat> sidaa darteed ayaa qofku haddaanu cadaalad lahayn oo uu daalin lahay daalin yahay laa yasluxu an yakuuna khaliifa inuu madax noqdo madaxweyne u noqdo muslimiinta maya walaa xaakiman inuu garsoore u noqdona maya walaa muftiyan inuu mufti u noqdona maya walaa shaahidan markhaati inuu noqdana maya walaa raawiyan inuu weriye warka laga qaata u noqdana maya ku dar walaa waaliyan walaa waliyan inuu inantiisa weli u noqdana xataa waa la diiday halkaasuu iska marayo nin hallaabay dheh waa awr dabar la'aan dhacay baa marka inta dabarku u soo noqonayo halkaasaa arrinkiisa lagu tiiriyey qaala laa yanaalu cahdii aaalimiin waana arrin aad u muhiimoo qofka inta lagu dabri lahaa ee loo eegi lahaa sharci ee la odhan lahaa sharcigaa sidana sharcigiibu sidan yeela sharcigiibu marka u horaysaba qofka waxa u weyne loo dhigo ee hakiyaa waa iimaanka iimaan laheliya ammaanadii way hirgelaysa iimaan laheliya cadaaladii way hirgelaysa haddii iimaan lawaano qofku si unbuu uga siiban doonaa wixii lasoo qaadaba qaala laa yanaalu cahdi aalimiin culimmadu waxa kaloo ay tilmaamaan haddii iyadoo cadaaladii loo egay oo kii ku munaasibkahaa la saaray oo loo xulay baasha madaxtinimada iyo maalku markay salaan sibay bani aadamka ula soo kacaane wuu yara silanaado bal cagtaa loo dhigiyo waa loo safri doonaa waa kuwa markaa qaaciido sheega fiqiya yuqtafaru fi dawaam maa laa yuqtafaru fi libtidaabaya waxaa la saamaxayaa marka dambe waxaan bilowga la saamaxayn bilowga haddii shardi ahayd cadaaladdu oo cadaaladii lagu saaro marka dambe xoogaa faasiqnimo ah oo aan gaalnimo gaadhsiisnayn ay ka dhacdo waa la ysaga sabra waay fitnada ka weyn iyadoo la eegayo nebi ibraahim calayhi salaam ilaahay waxa uu tilmaamay haddaba waxaa halkan ku xusay hawlihii uu maaragtay ilaahay u diray waid jacalna albayta mahaabata linnaasi waamnan watakiduu min maqaami ibraahiima musalla xagga dambe aayadda dambe xagga macnanimo ku horayso waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim waxaa ilaahay u xil saaray oo imaamnimadii ka mida ah inuu ummadda khayrka hormuud halka loo soo tukanaya inta adduunyadu jirta kacbadaana inuu isaga iyo inankiisa ismaaciil ay asaasaan dabetana iyagaa baydkaa dhisay maanta caalamulislaami oo dhan uu tukanaya lagu xajayo baydkii khayrka ummadda u leeyahay iyo faalladiisiibaa halkan uu ka galay markii uu dhisay baa dadka ugu baaq waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan wa calaa kulli daamir yaatiina min kulli fajin camiiq marka howlahaasaa imaamnimadiisi waa imaamnimo markaa saad arkayso xaggii khayrkaa baydkiibaa ilaahay uu ka warramo waxau hi waid jacalna albeyta mathaabatan linnaas baydka ka warram markii aanu ka dhignay mathaaba meel lagu soo noqnoodo fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim ducadii nebi ibraahim u duceeyba ahayd ilaahay quluubta dadka waxaad ka dhigtaa mid u soo hilowda oo soo jeclaysato oo marka qofku uu yimaado mar labaad inuu ku noqdo uu jeclaysto ku xajo oo ku cumraysto oo ka agdhowaado tii baa ilaahay u meel lagu soo noqnoqdo wey oo aad arkayso sanadka labiyo tobankiisa bilood mar laga dhammaanayo inaanay jirin afar iyo saacadood mar walba in cid ku cibaadaysanaysaa jir maqaamu ibraahim markuu kacbada dhisayay nebi ibraahim waa halkii u istaagay ilaahay baa doonay dikriyaat fi taariikh in xusuus xagga taariikhdii jirto kolkaasaa halkii uu istaagay dhagaxii uu isku taagay baa labada adin la diismay sida dhoobadoo kale dabeedna raadkiisii baa kasii muuqda dhagaxii tadawuraad bay kacbada soo martay laakiin imminka maqaamu ibraahim meesha yare la ydhaadee kacbada ka agtaagane muraayada ah baa dhagaxii oo xoogaa la eg konton sentimitir oo ayaa labadiisii cagoodoo ku sawiran ayaa la dhex meesha yar muraayada ah ee ka agtaagan marka qofku dawaafayuu ag hadduu saa u eego waxaad sii oo kabihii jaangariga ahaa muuqaalkoodiile kabii cagba cagta ahaa oo noocoodiia ah, oo markaa dhagaxii kasii muuqda oo lagu talagala in laga eego halkaas ila dhulkii waa la sameeye la mariyey markaa laga fujiyey waaya bartaa meelaa ku tukataan ka dhigta sidii baana markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta uu ku horkacay sidii baana markaa loogu tukanayaa markuu qofku toddobada jeere wareeg ee dawaafka dhammeeyo ayay tae labada ragcadood ee sunnaha ee dawaafka inuu halkaa ku tukado maqaamu ibraahim agtiisa oo maqaamu ibraahim isaga iyo kacbada u dhexeeyo iminka inta badan wakhtiga xajka iyo wakhtiga saxmadda suuragal maahoo meeshii la dawaafayay ku dhacday saa darteed qofku dadka dhiba maaha waa inu dib uga baxa wttakiduu min maqaami ibraahiima musallaa waa sunna weeye cumar bnu khaaab intaanay aayaddani soo degin rasuulku uu soo jeediyey sal allahu calayhi wasalam arrimo dhowrahoo uu soo jeediyey bay ka mid ahayd halkaa nebi ibraahim uu istaagay armay ku fiicantay inaynu ku tukano labada ragcadood dawaafka sidii ilahay uu soo dejiyey subxaanah marka waa khayrkii oo dhaxal wanaagsan ilahay uu ka dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam taariikhdaa fiican ee maaragtay ka hadhay waxyaabihii ilaahay uu doortay uu ku amray ee awaamirtaha u hirgeliyaba halkan uu xusaya wacahidnaa ilaa ibraahiima wa ismaaciil labadaa nebi ee isdhalay cahdi baan kula qaatay waan amray an dahiraa baytiya baydkayga u nadiifiya maxaa laga nadiifinayaa sanamyaasha iyo shirkiga iyo cidaan ilaahayna in lagu soo qaado waa nadaafad macnawiya iyo mid muuqata labadaba labadaba waa waajib wixii shirkiyaada iyo khuraafaadana in laga ilaaliyo iyo diinla'aana sida kalena dee waaba la diiday wax kaloo lagu shuba iska daayo qofku isagoon daahir ahayn inuu dawaafaba maahe shuruuddii dawaafku ku jiraa waxaa ku jira isagoo daahira qofku inuu dawaafo liaa'ifiina waalcaakifiina warukaci sujuud waxay isugu biyashubanayaan saddex cibaado oo muhiima dadka kacbada ku samaynaya kuwa dawaafaya kuwa ku ictikaafaya iyo kuwa ku tukanaya iyomaa fadli badan saddexdan aayaddu ay xidhiidhisay saddexduba way fadli badayn qolyaha qaarkood waxay leeyiin dawaafka ka fadli badan maadaama ilaahay halkan uu horraysiiyey ayaa ka fadli badan labada kale laakiin intaba waa wada fadli badany waayo salaadiiba boqol kunoo salaadood inay u dhiganto ayaa rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam arrukacu sujuud ilaahay ma al almusalliin kuwa tukanaya laakiin muxuu xusay rukuucda iyo sujuudda waa labada meelood ee aad u muhiimka ah ee adoonku marka uu ku jiro ay ka muuqanayso addoonnimadu kolkuu ilaahay dartii u fooraro kolkuu ilaahay daraaddii foodiisii sharafta badnayd dhulka ugu hayo waa laba meeloodoo addoonnimada qofka aad u xaqiijinaya waid wakhti xus nebi maxamedow qaala ibraahiimu nebi ibraahim baa wuxuu idhi rabbi ilaahaygiyow ijcal waxaad ka yeeshaa haadaa kacbadan baladan aaminan baled aamina deganoo xasiloon warsuq ahlah deegaankiisana waxa aad ku raashintahay ood siisaa min athamaraat ilaaba midha ku arsaaq man aamana minhum cidda mu'miniinta noqotee iyaga ka mid ah bilaahi ilaahay rumaysa waliyowmi alaakhir maalinka qiyaamaha rumaysa ilaahay iyo aakhiro kuwa rumeeyey ilaahw kuwa arsaaqadaada sii qaala ilaahay wuxuu idhi waman kafara ka gaaloobayna fa umatichu qaliilan waman kafara ka gaalooba inay iskaga dar xagga arsaaqada u diidi maaye fa umatichu qaliilan in yar baan u raaxaynoo adduunyada ah uma adaruhu waxaan ku kalifiyaan ku riixi ilaa cadaabi naar naarta cadaabkeeda wa bi'sa almasiir meel loo noqdoo loo laabtana halkaasaa u xun waid waqti xus nebi maxamedoo yarfacu ibraahiim nebi ibraahiim baa kor u qaadayoo dhisayay alqawaacida seeska min albeyti kacbada ka kacbada ayuu seeskeeda bilaabu koru qaadaya wa ismaaciil nebi ismaaciilna wuu la dhisayey way ducaysanayeen rabbanaa yaa rabbanaa ilaahayagiiyow taqabal minna ilaahayu naga aqbal innaka adugu anta asamiicu alcaliim kii wax walba maqlee wax walba og baad rabbanaa ilaahayagiiyow bay idhaahdeen wajcalnaa waxaad naga yeeshaa muslimayni laka laba adiga kuu hoggaansan ilaahayow naga dhig wa min duriyatinaa ubadka yagana waxa aad ka yeeshaa ka soo saartaa ummatan muslimatan laka ummad adiga ku hogaansan wa arinaa ilaahayowna tusi manaasikanaa meelihii aannu ku gudan lahayn xajkii iyo cumradii ku cibaadaysan lahayn ilaahayowna tusiyoo malaa'igtaada noo dir wa tub calayna ilaahayow naga towbad aqbal innaka adigu anta tawaab kii towbadda aad u aqbalaad alraxiim ee naxariista sidaasaa ilaahay taariikhdaa wanaagsane nabigaasi uu leeyaa u xusayaa cibaadadaasi halka ay ka soo jeedo ayaa rabbi uu inoo tilmaamay dhaqanka iyo hadiga iyo diinta suuban cidda haysee ku socotuunbaa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ku abtirsan karaysa oo dadka muslimiinta ah nebi ibraahim ilaahay buu baryo wuxuu baydkan markii uu dhisay ee uhi ilaahay waxaad ka dhigtaa mid amni iyo arsaaqadaad siiso aaminan warsuq ahlahu min aamaraat ah, labadaasuu markaa ilaahay baryay saasay tahay oo dee nabadgelyaduna muhiimadeeday leedahay dadkuna inay duruuftooda daboolaan qiimaheeday leedahay dadku hadday nabadgelyo iska haystaan laakiin faqri iyo duruufa ay haysato iimaanku inuu ka khalkhalaaba laga yaaba ase in badanoo muslimiinta ka mid ah ilaahay oo halkay ka odhan lahaayeen waxay leeyihiin waddan hebelow noo soo gurmo nacaaw ayay odhanayaan ama faylkiiba xaggaa ula kaleexeen marka faqriguna gobonnimadu lumiyaa iimaankana waa daciifiyaa saa darteed buu nabigu ilaahay ka magan galay aaminan warsuq ahlahu min aamaraat ilaahay oo amni iyo arsaaqad isugu kaayo daro wadankan aaminna ka dhig arsaaqad wanaagsanna sii labada arrimood way islaasimaanoo ma kala hadhaan oo had iyo jeer haddii amni xuma ay timaaddo dee arsaaqad xumaa timaadda leannau dadku way qaxayaanoo qaxoonti iyo caydh baa islaasimaa waynu ka waa aragnay labadaas dadku barakacaduu ku yimaado waxa iyaduna iska dhacda waxaa la yidhaahdo faqriga iyo arsaaqad xumada waaya amnigaa isagaa ah, waxaad arkaysa hadaba ducadiisa bal u fiirfiirsoo halkanoo qura ayuu arsaaqad u weydiiyey ubadkiisa iyo ummadda halkaa degan inta kale iimaan iyo islaanimo iyo diin ayay ducadiisuu badantay bal u fiirso u marka hore waxay tusinaysaa adoonku inuu han weynaado ilaahay adduun iyo aakhiraba weydiisto leannahu labadaba ilaahaybaa haya intaad adduunyo unay kaaga dhegi lahayd aad adduunya un qabsan lahayd ilaahay adduun aakhiraba isaga haye rabbana aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana labada weydiiso labadiiba wuu isku daray laakiin ducadu waxa ay u badanaysaa qofka inuu ilaahay diintiisa u hagaajiyo iyo aakhiradiisa waayo adduunyadii qofkaaba iskaga buuxsan inuu raadiyo oo baadi doono isagiibaabaan ka fadhiisanayninba <clears throat> waaya waxaa kaloo qisada aynu ka faa'idaysanaynaa amnigu waxa uu leeyahay muqawamaad waxyaaba asaasiyaadahoo dee arkaanaho uu ku taagan yahay markaa tii dabeedna xusayoo waa ka sii warramay waxyaabaha maaragtay diinta amnigu muqawamaadkiisa iyo ayay kamid tahay iimaanka iyo cadaalada <clears throat> ah, cadaalada waa laga maarmaan wey horaynu u soo maraynay eh, qaala laa yanaalu cahdi aalimiin haddii dulmi meeshu yimaado amnigiina wuu xumaanayaa iimaankiina wuu xumaanayaa hanuunkiina wuu xumaanayaa saasaa ilaahay uu ku xusa aayadda labayo sideetanna suurat lancaam aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin ulaa'ika lahum lmnu wahum muhtaduun aladiina aamanuu dadka muminiintaabaa ilahay wy walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iimaankoodiina aan ku dhex darin dulmi ulaa'ika lahum lmnu kuwaasa amniga helaya wahum muhtaduun kuwaasaana hanuunaya marka hanuunkii iyo nabadgelyadiiba cadaaladda ayaa ilaahay uu ka dhigay haddii cadaalad la dad baan la waayaynin iska qarxa oo markaa infijaaro oo dabeedna nabadgelyadii lumiya saasaa markaa xaqiiqada jirtaa waa taas wey <clears throat> nebi ibraahim alayhi salaam markii hore waa kii ilaahay saxay kolkii uhi ilaahay ubadkayga imaamnimadii iyo hogaaminta ku dar aniga aadi siisay daalinka ka reeb baa layidhi ka feejigan yahay haddaba daalinkiibuu ka feejigan yahayoo markuu amni iyo arsaaqad ummaddiisii u weydiiyey ayaa wuxuu idhi man aamana minhum billaahi walyowmi alaakhir ilaahw kaan u ducaynayeen arsaaqadda ku weydiinaya waa ka iimaanka leh gaalku ha calafka oo weyn dabeedna ilaahay baa wuxuu sheegay xikmaddiisoo qaala waman kafara maya ka iskaga darbaalay baashan adduunyada ah, ilaahay gaal iyo islaamba eh, siiyo waxbay ka cunayaane kaana iskaga dar dabeedna ilaahay wuu sheego fa umaticuhu qaliilan uma adaruhu ilaa cadaabi intan adduunyada uu iska ceeshiyo uu iska dhadhaminoo uu raaxaysano dabeedna markaasuu naartii geli doonaa wabisa almasiir nebi ibraahim iyo nabi ismaaciil waxay kor yeelayeen yarfacu ibraahim alqawaacida min albayt qawaacidda waa seeska seeskii bay binaynayeen dabcan intuu dee kor noqon karaa unbaa seeskii la kor yeelaya laakiin dhismaha ka sii sarreeya isaguna kor u soconaya ismaaciilna waa la dhisayaa amar ilaahay uu faray ayay fulinayaan waxaad kaaga muuqanaya haddana iyaga oo ficilkii wada ilaahay uu faray uu ku addoonsaday ayaa haddana ilaahay weydiisanayaan aqbal iyo ijaaba waa awliyada ilaahay astaantooda qofku isagoo cibaadadii wadoo camal falaya haddana waa inuu ka warwaraatoloma la aqbali mise waa la soo celin innamaa yataqabal allaahu min almuttaqiin ilaa aqbalkiibaa taqwada ku xidhanay qofka muminka waa inuu idhahdaa ilaahw iga aqbal markaasay leeya rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu alcaliim ilaah wixii aad nafartay waa fulinaynaae ilaahw naga aqbal ilaahayna wuu ka aqbalay wuu ka aqbalo waa taa loo way ducaysanayaanoo wixii u weynaaba ilaahay weydiisanayaan nicmo ilaahay addoommaha siiyo oo islaamnimada ah rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslimatan laka ilaahay u naga dhig laba ku hogaansan ubadka iyagana ilaahay u muslimiin kuu hogaansan ka dhig marka aayaddu waxay caddaynaysaa cidda u abtirsan karta nebi ibraahim waa ciddii magacaa la baxday walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun baynu xagga dambe ku arki doonaa almuslim wladii yantami ilaa ibraahim waismaaciil waisxaaq ambiyada ilaahay kau abtirsanaya waa ka magacaa leh muslimka ah laakiin ka yahuudiga iyo ka mushriga iyo ka nasraaniga ee magacaa ka soo horjeeda maya isagu liiskaa uu ka baxa waarinaa manaasikana watub calayna inaka anta tawaab raxiim ilaahay waxay baryeen cibaadadu waxay u baahan tahay kudayasho iyo eegmee inuu ilaahay tusiyo meelahay ku cibaadaysan lahayn marka malagaa tusiyey oo kaxeeyey oo dawaafiyay oo safa iyo marwe iyo mine iyo musdalife iyo carafa iyo intii oo dhan mashaacirtao dhan soo mariyey sidaasay ambiyadii kaga dambaysayna iyaguna ku xajeeyeen sidaasuu nebi moxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam isaguna maalintii xajatulwadaac buu lahaa khuduu cannii manaasikakum war iga qaata idinkuna waanigaasoo manaasigtiinnii waan idin tusaya meelaha ku cibaadaysan lahaydeene iga koobigareeyoo iga qaata marka Eh, waa cibaado itibaacaasay u baahantay mansagu eh, waxa weeyaan waa makaankii nusuguna markiisa hore waa qusligaa la ydhaahdaa masaktu thawba maradiibaa nadiifiyey marka cibaadada waa nadiif qof cibaado laga waayay uska kama dhammaado weligiiba tayr kasta ha isku maydhiyo shaambo kasteeh kama dhammaado uskag si uunbuu maramadoobe u yahay eh, wa arinaa manaasikana marka qofka meelaha ku cibaadaysanaya manaasigta iyo mashaacirtaasa ilaahay uu ku nadiifinaya subxaana marka eh, qur-aanka kariimkaa sidaynu ku hayna iyo axaadiidta saxeexaaba wakhtigii ugu horaysay ee la dhisay kacbada waxaynu halkan ka fahmaynaa inay maaragtay tanun baynu haynaa nebi ibraahim inuu dhismaha u horeeyey eh, kadibna waxa dhisay quraysh nimankii la odhan jiray markaasaa kacbada intay si noqotay yar kharibantay bay yidhahdeen aan dib u dhismo wakhtigii rasuulku sala allahu calayh wasalam uu yaraa waa kii dabeedna intay isku khilaafeen nebigu arrintoodii soo dhex galeen dhexdhexaadiyey berigaasaa la dhisay laakiin dhismii nebi ibraahim bay wax ka bedeleen ilaan diintii nebi ibraahim inteedii badnayd way ka tegeene waxunbay kasii yalaha intan iminka dayrkan yara gaaban ee kacbada dhinaceeda ah berigaasay ka soo jareen albaabka kacbadu dhulku ahaan jirae kor bay laba mitir u qaadeen laba albaab bay kacbadu lahayde albaab quray u sameeyeen waxaasoo dhan waxay doonayeen inay ka waageertaan ay dadka ku eh, cunaqabateeyaan markaasaa dabeedna qofka ay doonayaan inuu galo ayuunbaa gali jira dee meel albaabkeedu laba mitir kor u kacsanyo sallaanna lahayn dee ninka sallaanka loo dhigunbaa galaya dadku markay yimaadaan sallaankaasay ka haysanayaan iyagay safkartaan bay sallaanka udhigayaan kii kalena waa bilaasallaano iska agmaraya waxay uga soo gaabiyeen intaa waxay idhaahdeen war kacbada ilaahay baynu dhisaynaaye xoolo xalaala maxaynu haynaa quraysh balaa la soo ururiyo nabiguna wuu yahaa calayhi salaatu wasalaam wakhtigaasoo lama soo dirin lacag baa la soo ururiyo waa la iska baadi doono intaa wax dhisa ayaa wax alaala la helay wixii kale wax la dhacay iyo wax riba iyo wax geelqaadah iyo waxaas isugu biishay bal hadda way cunayaan kacbadiina way ka ilaalinayaan <laughs> waa nooc sibqada waa dareen jahli ku yara daba leh iminka waxay ku lacag uu cunayo oo uu isticmaalo oo meelaha kasoo wadwaday buu ku sheekh ma ka xaji karaya sheekh ma sadaqada ma ka bixin karaa waxaa sekada ma ka bixinaynaa marka horeeyaad su-aalahaadadna tidhaahda oo ma cuntaa oo xagga cunnada ma u isticmaasha ha haddaa maxaad kaga shakibay <laughs> dee kol haddaad cunayso oo uu yahay cunno ahaan shay aad aamintay inuu xalaal yahay dee cibaadada iyo sadaqadiina waa xalaal marka taas mid bay ahayd dagaaladii iyo fitnadii dhex dadka muslimiinta ah xajaaj binu yuusuf ee cabdilmalik bin marwaan buu u ahaa barasaabe ayaa cabdillahi binu subeyre baa madax ka ahaa ereyada xijaaj xajaaj baa ku soo duulay kacbadii baa dabeedna dhibaata ay soo gaadho waa tii gubatay waxaa ka horraysay marka intii uu xukumayay cabdilaahi bnu zubayr saxaabigii la odhan jiray ayuu habaryatii caaishu ka maqlay xadiid sheegaya nebiguu tamaniyayey sidii nebi ibraahim u dhisay inuu ku celiyo kacbada siduu nebigu jeclaysanayuu tamaniyayay buu cabdilaahi tallaabo ku qaadayoo kacbadii intuu dumiyey ayuu dhulka la simay markaasuu laba albaab u yeeloo midina bari yahay midna galbeed oo dhulka yaalla oo midna laga geli kara midna laga bixi karo dhismaheediina wuu yara dheereeyey bayrkii yaraana wuu ku daray waa siduu nabigu jeclaysanayay sababtu u yeeli waaye nabiguna wuxuu lahaa quraysh baa islaamnimadeedu ay soo dhowaatayoo wakhti dhow soo islaamayo inay didhaan baa ka baqaya markuu caasho la hadlayay dabeed xajaaj baa isagoo la ficiltamaya cabdilaahi bnu subayr ayuu isaguna cabdilaahina dilay oo ka madax ahaa markaa maka waa dhibaatadii dadka muslimiintaa dhexdhacday kacbadiina intuu cabdimeligii ka sarreeyey la tashaday buu idhi ninkii isagaa kol haddaynu dilay dee dhismihiisiina aan duminno waa sida dad badan u dhaqmaan afrikada iyo addunyada saddexaad iyabay gaalada ku eedeeyaana idhaahdaan midiba midka ka dambeeya wixiisii buu dumiyaay waayo wadwad buu ihi iska wadwad xajaaj waa kii dumiyey sidii qurayshi ku dhistay berigii hore ayuu ku celiyey oo maaragtay inuu albaab qura u yeelay inuu kor u qaado inuu dayrkiina ka jaray wakhtigii dambe haaruun rashiid isaguna madaxda ahaabaa wuxuu u yimi imaamu maalik oo markaa madiina deganaayoo muftiga madiina ahaa wuxuu idhi sidan xajaaj aan ka bedelo oo sidii cabdilaahi uu sameeyey nebigu uu jeclaysanayay <clears throat> aan dhulka dhigo hoosaan u dhigo dabeedna wuxuu ilaahay baan kugu dhaariyey iskadaa waxba taataabanine laa yakun baytullaahi aw laa takuunu lkacba malcabatan lilmuluuk war kacbadaa ilaahay meelay boqoradu ku ciyaaraan ay ku goolaftamaan iyay noqonin iska daabul bal sideeda ahaatee marka sidii bay ku taagantah sacuudiguna way yala hagaajiyaanuun oo yala islaaxiyaanuun marka dayrkaa yare gaaban kacbaduu ku jiraa saa darteed bay sharditay qofku markuu dawaafaya inuu dusha ka maro culimmada qaarkood baa xusa in dhismaheedu wakhtigii nebi aadam iyo shiid iyo malaa'ig dhisay laakiin ma laha daliil sugan daliilka sugan aynu haynaa waxa weeyaan inuu nebi ibraahim u calayhi salaam inaha marxaladahana ay soo martay ambiyadaa sidaasaa taariikhdaa wanaagsan ilaahay uga warramay subxaanahu wa tacaala sababta qisadan iyo tii hore ka dhexaysayna taasay ahayd wallahu subxana wa tacala aclam يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدد الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدد الألحان والآيات